kara marka wuxuu sheekhu jasmiyey wujuubu alxaji cala alfawr si degdeg ah inuu waajibayo marka ugu horraysa ruuxu ee uu waajib ku noqdo madhabkaas sidaa uu jasmiyeyna waa madhabka alimaam abu xaniifa iyo maalik iyo axmed iyo bacdu asxaabi shaafici oo waxay leeyihiin marka ugu horrayse ee ruuxa uu shuruudii oofsado ee wujuubku ku waajibo kama dibdhiga waxay deliishanayaan axaadiista can ibni cabbaasin radi allahu tacala canhuma can inabiy sal lla lay waslam nebiga wuxuu ka warin qaala nebigunu yidhi tacajaluu degdega ila alxaji xajka xaggiisa u degdega yacnii wuxuu ka wadaa alfariidata yani xajka kiisa waajibkaa buu ka wadaa maxaa yeele fa inna axadakum midkiin laa yadrii ma oga maa yacridu waxa yacnii kusoo bixi kara kusoo bixi doona lahu isaga waxa u soo bambaxay kusoo bixi kara ma oga oo riwaayada damba caddaynayse ee muxuu ahaay waxa soo darin doona maa yacridu lahu waxa ku imaan karo soo darin kara ma oga xanuunbaa ma awoodda inay dhammaato ma dhimasha wax badan baa imaan kara raw axmed baa wariyey xadiidka isaga sanadkiisa waxaa ku jira in la yidhahdo ismaaciil ibnu khaliifat alcabsi oo sayulxifdi oo daciif laakiin waa mutaabaco xadiidku waa xasan waan saciid ibnu jubayrin can ibni cabbaas xadiidku marka wuxuu daliilu yahay a'immada aan sheegnay oo qaba xajku inuu yahay wujuubkiisu inuu degdeg yahay waxaa yeelay tacajaluu ila alxaj nas buu ku u degdega midkiisa faradkaa wa maxaa yeele wax kastaa soo darin karoo ruuxa ku imaan kara wacan saciid ibni jubayrin can ibni cabbaasin can ilfadli ah, fadli ibni cabbaas walaalkii waay ibni cabbaas walaalkii waay fadligu can ilfadli buu ka warinaya aw amase axaduhumaa midkood baa canil aakhari ka kale ka warinaya yacni wuxuu shakigu ku jiraa ma ibni baa ka warinaya walaalkii fadli oo ka weynaa isaga mise labadoodu inay kali wariyeen waa la garanayaa laakiin koodii e, laga wariyey iyo ka wariyey baan kala caddayn saasuu ku keenayaa aw amase axaduhumaa midkood baa wariyay canil aakhari ka kale ma cadda marka say u kala wariyeen mise way caddahay oo ibnu cabbaas baa fadli ka wariyey labaduba waa saasay macnaha uu keenay w wuxuu yidhi qaala rasuululahi sal lay slam rasuulku wuxuu yidhi man araada ruuxii doona alxaja xajka ruuxii doona oo inuu xajiyo rabo falyatacajal ha degdego maxaa yeele fainahu qad yamradu inuu jiradaa dhici karaysa almariidu kii jiranaa jira imaan karta wa tadilu inay luntaa dhici karta alraaxilatu raroydii neefkii la raranaya gaadiidka ahaa eed xajkaba ku aadi lahaydba inayba iska fakataa dhici karta wa tacridu inay soo bambaxdo soo dirrisaa dhici karaysa alxaajatu danti inay dan iyo duruufi kugu timaadana waa wax suroobi kara raw axmed baa wariyey wabnu maaja kadalika bayhaqi baa soo saaray ayb sanadkiisa sidoo kale dacfi baa ku jira laakiin abaraani baa wariyey ariiq sanadkiisu saxiix yahay buu ku wariyey xadiidku calaa kulli xaal turuqdiisa marka laysu geeyo wuxuu noqonayaa xasan buu noqonaya xasan buu noqonaya waana sugnaanaya macnaha sida haddii la yidhaahdo wuxuu ayidayaa ama xoojinayaa ra'yiga dhahaya xajku wujuubkiisu waa degdeg oo sanadkan haddii aad hesho wixii aad ku xajin lahayd iyo shuruudiyo wujuubkii uu yimaado sannad dambe inaad u dibdhigtahay waa khalad saasuu faa'idaynaya wuxuu sheekhuu yidhi wasaya'ti adiladii buu wadaa wasaya'ti waxaa imaan doona qowluhu odhaahdiisa calayhi asalaatu wassalaam uu yidhi man kusira ruuxii la jabiyo aw curija la naafeeyo faqad xalla wuu xalaaloobay wa alayhi korkiisana waxaa ahday alxaju xaj baa korkiisa ah min qaabilin sanadka ku xiga kaas rawaani min qaabil wuu imaan doonaa buuhi xadiikaas xadiikaas wuxuu ku imaan doonaa baabu alfawaati walixsaar halkaasuu ku imaan doonaa hamsadaana warisay waa xadiis saxiix lighayriha meeshiisaan u tegi doonaa insha allah tacala qaabka uu deliishanaya waxa xadiiska horta waxaa laga wadaa ruuxii isagoo xajkii xidhay oo xarman ayuu maalan jabay lug buu ka jabay ama xubnaha kaleeto meel ka miduu ka jabay ma sii wadi kara xajkii marka ama wuuba naafoobayba oo naafuu noqdayba mana sii wadi kara xajkii maxaa dhacay marka faqad xalla waa xalaaloobay marka muxuu ka xalaaloomay xarmanaantii buu ka xalaaloobay oo isagii waxaa isku mid noqonaya ruuxa cadowga hor istaagay oo u diiday xajki isagoo xarman meeshaasuu ku xalaaloobaya sidii saxaabadii nebiga sal ly slm cumradii eh, mxuu ahaay sanadkii eh, cumrat lxudaybiya loogu diiday nebiga saxabadii sal lay waslam marka taasaa laga wadaa ayib hadduu ruuxu marka xalaaloobo xadiisku wuxuu yidhi wacalayhi alxaju min qabil xajka markaasi ama xanuunku u diiday ama naafadu u diiday ama muxuu ahaayey jabka uu jabay uu diiday sanadka ku xigay ayuu korkiisa yahay inuu xajiyo xagee uu ka deliishanayaa marka inuu xajku degdeg yahay arrinkiisu wuxuu ka deliishanayaa hadduusan degdeg ahayn lama yidhaahdeen sanadka ku xiga lama magacaabeen ee waxaa la dhihi lahaa uun wacalayhi alxaj xajkii loo diiday ee u suuroobi waayay ha la yimaadun baa la dhihi lahaa ee maxaa loo yidhi sanadka ku xiga ha la yimaado calashaani inuu wujuubkiisu degdeg yahay waay sidaasuu marka u deliishanaya ayb وعن الحسن xسن بن أبي الحسن البصري taabicigii wey qaal wuxuu yidhi qaala cumar بن الخطاab wuxuu yidhi laqad hamamtu waxaan hamiyey oon damcay buu yidhi an abcaثa inaan diro rijaalan rag ilaa hadihi الأmsaar magaalooyinka xaggooda inaan u diro oo fayanduruu ay fiiriyaan kulla man cid kasta oo kaana uu ahaaday lahu isaga jidatun hanti jidatun karitaan awood iyo karitaan ay isaga u ahaatay oo walam yaxuja aan xajiyin cid ay soo fiiriyaan cid kasta oo kari karta oo awood leh inuu xajiyo oo haddana aan xajiyin oo fa yadribuu ay yeelaan calayhim korkooda aljizyata ay jizye korkooda yeelaan oo qadaraan korka ay jizye ka saaraan maxaayeel maa hum bimuslimiin maa hum bimuslimiin kuwaasi muslimiin ma aha muslimiin ma aha buui waa kuwee dadka iyagoo kari kara aan xajiyin oo awooddii leh kuwa waxaan idhi buu yidhi muxuu waxaan hamiyey buu inaan rag diroon idhaahdo meeshaad ku aragtaanba sida gaalada jizyada looga qaadoo kale jizyada ka soo qaada maxaa yeele muslimiinba maaha kuwaas ayib waxaa wariyey saciid baa wariyey fii sunanihi saciidu mansuur ayaa fii sunanihi ku wariyey waa mursal sanadkiisu waa munqaic maxaa yeelay alxasan ibn abilxasan albasri cumar ibnu khataab ma soo gaadhin sidaas daraaddeed inqiaac baa ku jira kow laakiin lafdi kaluu ku yimid biisnaadin saxiix oo cumar kaga sugan yahay waana midka uu soo saaray abubakrin ismaaciili bisanadihi ilaa cabdiraxmaan ibni hanmin can cumar cabdiraxmaan bn hani buu ka warin cumar buu isaguna ka warina wuxuu yidhi cumar man ataaqa alxaja falam yaxuj ruuxii xajka awooda oo awooddiisa yeesha oo aan xajiyin fa sawaa'un calayhi yahuudiyan maata aw nasraaniyan sidaa hadduu ku dhinto way siman tahay inuu yahuudnimo ku dhinto iyo inuu nasraaninimo ku dhinto waa isku mid bimacnaa waa tahdiid waa hadal halisaho yahuudinimo iyo nasraannimo iyo gaalnimo unbuu ku dhiman waaya islaamnimadii meeshaasi marka wax way waa hadal aad u culus waay alxaafid ibn kaiir calayh raxmatullah fi tafsiiri wuxuu leeyahay sanadkiisu waa saxiix ilaa cumar marka lafdiga sugan waa kan amaa kan inoo qoran waxoogaa sanadkiisa inqiaac iyo dacfi baa ku jira farqi yar baana udhexeeya labada lafdi ayib Eh, wuxuu faa'iidaynaya marka uu xoojinayaa in eh, xajka haduu laasimo dibdhigiddiisu eh, muxuu ahay ay khalad tahay waxaa yeelay cumar hadalkiisa ciddii awoodda oon xajiyin buu yidhi haddii ta'khiirkiiyo dibdhiggu bannaan yahay hadde ruuxii wuu awoodaa laakiin wuxuu leeyahay aniga sannado dambaan xajin doona maxaa iigu qasbaysaa shareecadaaba ii ogolaatay sidaas daraaddeed waxay faa'iidaynaysaa hadduuba ruuxii xajkii awoodiisa yeesho inuu horay ka xajiyo taasaa laga fahmayaa aarka cumar bn khataab radi allahu tacala canhu arda aar kalaa jiro cali bn abi aalib isagana laga wariyay oo uu leeyahay man malaka yani azaada waalraaxila saasoo kaleeta kaas isagu waa daciif ka cali bn abi aalib isagu ma sugno walow turuqdiisa ay isku xoojinayaan culamada qaar ka mid ayb nusuustaas aan soo tilmaannay waxaan soo sheegnay waxaa xaddaliishanaya culimmada qabta inuu xajku degdeg yahay wujuubkiisu dibdhiguna uu khalad yahay oo ruuxu isagoo kari kara hadduu dibdhigo inuu aaim dembiila eh. yahay ayb hadduu sidaa ku dhintana inuu ilaahay ula tegayo isago ooisagoo dembi xambaarsan culimmada qabtana waa soo sheegnay sidaa waxaa khilaafsan culimada qaar ka mida ah, Eh, oo yani wax weeyaan eh, shaaficiyada iyo qolyo socda ayaa khilaafsan shaaficiyada qolyo socda ayaa khilaafsanoo waxay leeyihiin eh, wujuubu ulxaj fawr iyo degdeg ma ahe waa taraakhi taraakhigu wax weeyaan waa sannadaha dambaad iska xajin kartaa dib baad dhigan kartaa waxbay xujaysanayaan waxyaalahay xujaysanayaanna inta badan waa wax daliilkooduusan tabar badnaynoo waxaa ka ah, waxay leeyihiin nabiga sal ley waslam xajka waxaa la waajibiyey bay leeyihiin sanadkii lixaad ama shanaad nebiguna sanadkii tobnaad buu xajiyey bay leeyihin marka muddada intaa leeg nebigu xajka muxuu u dibdhigay soo inay dibdhigiddu bannaan tahay maaha taasaa ugu ron waxay deliishanayaan ayadana waxaa laga muransan yahayba xajka sanadka lixaad mise shanaad miyaa la waajibiyey baa muranba ka taagay xanaabilada rag badan waxay qabaan iyo culimo kaleba xajka waxaa la waajibiyey sanadkii sagaalaad mise sanadkii tobnaad sanadka sagaalaad baa la waajibiyey hadii la yidhaahda nebigu muxuu uga hadhay oo u tegi waayey sanadka ilanma tegine wuxuu u tegi waayey xaramka iyo xajka iyo manaasigta gaalaa joogta gaalaa imaanaysa sanadkaas oo ka soo qaybgelaysa sanadka abubakar buu usii dhiibay dadka inuu xaji waa sanadkii la bixiyey ogeysiiska xajka laga bixiyey sanadkan wax ka dambeeya gaal ma soo xajin karo sanadkii tobnaadoo hal gaala uusan soo xajiyin ayuu marka nabigu xajka hogaamiyey salawatu rabbi waslm waana xajatulwadaac haddii la yidhaahda nebigu wuu dib dhigay xataa oo la yidhaahdo inta waajibintu hormartay buu isagu xajkiisa dib ka xajiyey waxaa lagu jawaabayaa nebigu cudurdaar buu lahaa oo gaaladaa xajka imaanaysa inuu dhexgalu diidanaa marka sida raajixa wax weeyaan xajku inuu yahay waajib fawri ah oo marka ugu horraysa ee kugu waajabo inaad horay ka tagto haddii kale aafin baa tahay sidaasaa macnaha xoog badan ayb waxyaalaha taageeraya waxaa ka mid ah asalka awaamirta sharciga ee mulaqa asalku waa fawriyo waa awaamirta sharciga ee mutlaqa asalka waa in si degdega ah aad u fuliso allahuma in qariino la hela mooye saas macnaha kutubta yani cilmiga usuulka sida muqararku ah baabu wujuubi alxaji xajkii waajibnimadiisuu baab ku yahay cala almacduubi uu ku waajibay ruuxa lafahaantiisa aan kari karin idaa goortii amkanahu uu u suuroobo alistinaabatu inuu cid kale dirsado oo cid kaleeto uu booskiisa geliyo wa can ilmayiti ida kaana qad wajaba calayh wa wujuubu alxaji way ku xidhantahay xajka waajibnimadeedana baab uu yahay can ilmayiti meydka laga xajiyo ida goortii kaana uu ahaaday qad wajaba mid uu ku waajibay xajkii calayhi korkiisa walaba mas'alo macduubka waxaa la yidhaahdaa waa ruuxa lafahaantiisa aan xajka gudan karin waa nool yahay laakiin lafahaantiisa xajka ma gudan karo ama waa naafo ama waa jaban yahay ama waa xanuunsanaya xanuun aan rajo lahayn buu qabaa oo uusan la gudan karin ama waa da oo da daraddeed buun la gudan karin asagii ma gudan karo laakiin xoolihii iyo wixii lagu gudan lahaa wuu haystaa wixii lagu gudan lahaa wuu haystaa cid inuu dirsadana waa heli karaa ida amkanahu listinaaba hadday u suuroobi karto inuu cid kala dirsado ka isagaa inuu xajku ku waajibayo oo de isagii ma samayn karo laakiin waxaa laga rabaa inuu xoolihii bixiyo ama wixii uu ruuxa kale ku xajin ruuxuna dirsado ruuxana uu kharashkii wixii uu ku xajin lahaa bixiyo kaasay waajib ku noqonaysa masalada labaadi waxa weeye ruux dhintay xajkuna ku waajibay isagoo xajkii lagu leeyahay oo kari karay ayuu dhintay asagana in laga xajinayo oo in laga xajiyayo waajibta ama qaraabadiisu ha ka xajiso ama xoolaha uu ka tagay ha laga xajisiiyo an ibni cabaasin radi allahu tacala canhuma ana imra'atan haweenay oo min khacam reer u dhalatay qaalat waxay tidhi yaa rasuul alla inna abii aabbahay adrakathu waxaa haleeshay oo ku timid weeye fariidatullah ilaahay faradkiisii filxaji xajka dhexdiisa shaykhan isagoo oday ah oo weyn ah, isagoo oday weyn ah ayay ilaahay faradkiisii ku yimid oo xajka ah. laga wadaa way ku timid waxaa laga wadaa bimacnaa wuxuu helay asbaabtii ku waajibinaysa ama xoolihii ama wixii karaankii wixiibaa iyo waqtigaa helay isagoo weyn oo daa laa yastatiicu oo aan kari karin an yastawiya inuu ku ekaado calaa dahri baciirihi ah, neefkiisa geelaa dhabarkiisa korkiisa inuu ku sugnaadana aan karin oo uu ku ekaado bimacnaa waa kaan soo sheegnayoo gaadiidkii la isticmaali jiray dee geel iyo farda iyo waxaasuu ahaa dadka tabarta daranaya ama ama jirana ma xamili karaan marka kuma ekaan karo bimacnaa ma saarnaan karo waa Ah, waaba dhibaya ama waa ka dhacayba dhibkaa la soo gaadhay qaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal ly slam faxuji ka xaji canhu xaggiisa ah, marba hadduusan gaadiidka ku sugnaan karin ka xaji buu ku yidhi ku waajibay وعn caliيi رaضي الlaه تaعalى canهu أna النabiya nebigu sal اله عlيه وsلم jaءathu waxaa u timid imra'aةn haweenay shaabatun oo dhallinyaro ah oo min reer khadcama faqaalat markaasaa waxay tidhi abi aabbahay kabiiru waa nin weyn waqad afnada waana kharafay waa cantatabay fanadka waxaa la yidhahdaa afnada waxaa la yidhahdaa alkharaf wa inkaaru alcaqli liharamin aw marad ruux markuu duqoobo oo caqligiisu tago oo isku dardarmado ama intuu xanuunsadaba uu isku dardarmaa la yidhaahdaa afnada saas man marka wuu kharafay wa oo wuu cantatabay wa adrakatu waxaa ku timid fariidatullaahi ilaahay faradkiisii filxaji xajka dhexdiisa fariidadii ilaahay xajka dhexdiisa uu farad yeelay ayaa ku timid walaa yastatiicu mana kari karo adaa'aha gudashadeeda iyo samaynteeda afa yujzi'u ma gudaya canhu xaggiisa an u'addiyaha inaan gudo canhu xaggiisa inaan gudo oon ka sameeyo oo aan eh, aniga aan isaga u sameeyo ma gudaysaayo isaga ma ka gudaysaa qaala rasulullah sl lay slam rsulku wuxu uhi nacam ha rawa axmed baa wariye watirmidi wasaxaxahu ayib sheekh albanina isaguna wuu taxsiininaya xadiidka xadiidkan iyo kahoreba waxay faa'iidaynayaan ruuxuu xajku ku waajibay oo kari waayey ama da' la kori waayey wakadalika xanuun la kari waayey ama maxay muxuu ahaaye aan caqligiisuba ah, oo de muxuu ahay maalan waa ruux maalan aan lahaynba caqligiisu tegayba sida kanoo kale tilmaamayo in laga xajinayo oo ama qaraabadiisu ha ka xajiso ama xoolihiisa halaga xajisiiyo wacan cabdillahi bni zubayrin qaala wuxu uhi ja'a rajulu nin baa yimid oo min reer khacama ilaa rasuulilahi buu u yimid sal lay waslam rasuulkuu u yimid faqaala markaasa wuxuu idhi inna abi aabbahay adrakahu waxaa haleelay alislaamu islaamkiibaa haleelay islaamkaa yimid waay islaamkaa yimid isagoo gaal buu ahaan jiray kadibna islaamkiiba yimidoo soo gaadhay wa huwa shaykhun isagoo oday ah kabiirun oo da'weyn oo laa yastatiicu aan kari karin rukuuba raxli rarka fuulitaankiisa reeryada ama kooraha waa geela iyo marka macnaha la fuulayo shayga lagu fadhiista ee mxuuha celinaya ruuxa gaadiidka saaran baa raxliga leedahay ayb laa yastatiicu aan kari karin rukuuba raxli ama kooraha fuulitaankiisana aan kari karin waalxaju xajkuna maktuubun alayhi waa mid lagu waajibiyey xajkuna laazim buu ku afa axuju canhu ka xajiya qaala nabigu wuxu uri sal lay slam anta adugu akbar waladihi ma caruurtiisa kii u weynayd baa tahay carruurtiisa kii u weynaa miyaa tahay qaala wuxuu uhi nacam haa qaala markaasaa wuxuu idhi ara'ayta bal ka warran low kaana hadduu ahaaday calaa abiika aabbahaa korkiisa daynun hadday dayn tahay aabbahaa korkiisa hadday dayni tahay dad ay dayn ku leeyihiin oo faqadaytahu aad ka guddo canhi xaggiisood ka bixiso akaana ma ahaan lahaa yujziu mid gudaya daalika arrinkaasi canhu xaggiisa somaaday weydiinan aabbahay ma ka xajin karaa da'daasuu joogaaye mana xajin kare ma ka xajiyaa wuxuu nebigu ku ka warran haddii lagu leeyaho daynta ka bixiso ma ka baxaysaa maxay tahay jawaabtu qaala wuxuu yidhi nacam haddaan ka bixiyo waa ka gudaysaa markaasaa nebigu wuxu uhi sal ly wuxuu yidhi faxjuj canhu ka xaji marka tanna waa dayn alle taana waa dayn aadame haddiiba dayntii aadame haddaad ka bixiso ay ka gudayso daynta allana waa la midoo haddaad ka bixiso waa ka gudaysa iyadan marka ka xaji buu nebig ur sal lay slam rawa axmed baa wariyey wannasaa'i bimacnaahu xadiikulmacnaa buu mariyey iyuu wariyey xadiidkani waa xadiid saxiixa laakiin laba dhinac ba ishkaal buu ka leeyahay oo horta lafdiga ah su'aasha uu nabigu weydiiyo anta akbaru waladihi carruurtiisa kii u weynaa miyaa tahay lafdadaasi waa lafdo shaad ah oo daciif xadiiska intiisa kale waa sugan yahay laakiin lafdadaasi malahan wax malaha laha muxuu ahaay shaahid ama markhaati ah ma waxaana la gooni noqday nin la yidhaahda yusuf ibnu zubayr riwaayaadkii horeo dhan maxay lahaayeen xadiiskii hore muxuu yidhi imra'atan min khafcam soo ma kana muxuu yidhi jaaa rajulu min khafcam ah, marka ma nin buu ahaa waxa nebiga u yimid mise haweenay bay ahayd riwaayaadka xooga badan waxay tilmaamayaan oo raajixa inay inay ahayd haweenay ahayd halkaa waxaa kaloo laga faa'iidaysanayaa in ruuxa eh, ha laga xajiye hadday noqoto cidda ka xajinaysa ragna ay noqon karto dumarna ay noqon karto oo dumarku ragga way ka xajin karaan sida ragguba dumarka uga xajin karaan saas macaa maxaa yeelay xadiis saasa faa'iidaynaysa waana laisla ogol yahayoo hadal kuma jiro wacan ibni cabbaasin radi allahu tacala canhuma ana imra'atan haweeney oo min juhaynata reer juhayna ah ayaa jaa'at timid ila nebiy nebiga u timid sala allahu calayhi waalih wasalam faqaalat markaasaa waxay tidhi inna ummii hooyaday nadarad waxay nadartay an taxuja inay xajido falam taxuja mana ayna xajin way dhimatay intayna xajin xataa maatat ilaa ay dhimatay afa axuju canha ma ka xajiyaa qaala nebigu wuxu uhi sal lay slam nacamha xujii ka xaji ara'ayta buu nebigu sal lay slam kaga warran low kaana hadduu ahaan lahaa calaa ummiki hooyada korkeeda daynun hadday dayn tahay oo dad ku leeyihiin a kunti ma ahaan lahayd qaadiyatahu mid gudaysa midda gudda ee ka bixisa ma noqon lahayd ma ka bixin lahayd jawaabtu waaha markaasaa nebigu wuxuu uhi uqdu llaaha ilaahay u guda dayntiisa maxaa yeele fallaahu alle ayaa axaqu u xaqnimo badan bilwafaa'i u gudid in xaqiisa loo gudo la siiyo ilaahay baa cid walba ka mudan waay marka dayntiisa u guda rawa lbukhaariyu baa wariya wاnasaa'iyu bimacnaahu xadiisku macnaha buu nisaa'ina warinaya wa fii riwaayatin oo liaxmed wاlbukhaariyi binaxwi dalika riwaayo kaloo axmed iyo bukhaari ay leeyihiinoo sidaasoo kale ah ayay warinayaan iyaguna wa fiiha riwaayada dambe ee axmed iyo bukhaari waxaa ku sugan qaala inuu yidhi jaaa rajulun nin baa yimi faqaala markaasaa wuxuu yidhi inna ukhtii walaashay nadarad way nadartay an taxuja inay xajido meesha iyadana khilaafka ku jiraayay riwaayada ibni cabbaas xadiidkeeda waxa nabiga u yimid ma haweenay bay ahayd wa sida ariiq ku timid ma nin buu ahaa waa sida ariiq kale ku timid labada ariiqbana bukhaari iyo kayrkood baa warinaya marka qisadu waa mid oo tacadud ma ah labadooda midunbaa sax midna waa daciif oo meeshaas ee eh, muxuu ahaay haddii eh, culimmada qaarkood siay marayaan la dhihi karo waa laba qiso oo laba goor kala dhacday sida hadday ixtimaali karto tacadudkaas waa lagu xalliyaa haddayna tacadudka karin oo qisadu mid tahayna oo makhrajkeedu mid yahayna qasab ruwaata qaar baa khaldamay oo marka waa la kala rajix oo waxaa leeyahay mid baa sax midna waa eh, laakiin xukumka xadiiska laga faa'idaysana waxba ka bedeli mayso laba gooraba waxa uu yimid ama nin ha ama haweenay ha noqdo waa isku mido ruuxii muxuu ahaay dhintay ee xajka nadarkaa lagu lahaa in laga xajinayo taasmanayb wuxuu yidhi sheekhu wahuwa xadiidku yadullu wuxuu ku tusayaa calaa sixati xajka inuu asaxayo can ilmayiti maydka laga xaji xajkaasoo min alwaariثi midkii maydka dhexlaya xaggiisa ka ahaaday wa hayrihi iyo mid kaleeto ama kii xaj maydka dhexlaya ha ka xajiyo ama cid ayn waxbaba ka dhaxaynin oo aan dhaxalka wax kulahayn ha ka xajiyo labadaba inuu xajku ka asaxaya laga qaadanaya oo laga qaadanaya xayu meel baa laga qaadan lam yastafsilhu uusan faahfaahin weydiinin nebigu awaariun ma mid dhaxalle miyaa huwa isagu amla la mise maya ah, markuu yidhi u fiirso haweenta ama ninka kaadoonta ka dhig ma ka xajiya markuu yidhi nebigu ka xajiy wuhi soomaa ma weydiininoo ma dhihin adiga dadka dhaxlaya miyaad ka mid tahay mise dhexalka waxba kuma lihid su-aashaa ma weydiinin isagoon wax istifsaal iyo tafaasiil midna weydiinin ayuu wuxuu ku yidhi ka xaj maxaa laga qaadan marka waxaa laga qaadanayaa ama ruux dhaxalka wax kulo qaraabadiisa ha noqdo ama ruux kaleeta ha noqdo xajinta unbaa muhima ah laga xajiyo maxaa yeel nebigu sal lay marba hadduu tafaasiishii uusan weydiininoo ka aamusay waxay la mid tahay inayna xukumka waxba ka bedelaynin kale inay isku mid tahay xukumka ayna waxba ka bedelayn waa meesha la yidhaahdo qaacidada usuuliga ah ama fiqiga ah tarku listifsaal fii maqaami alixtimaal yunazilu manzilat alcumuumi fi lmaqaal imaam shaafici baa asalkeeda leh yacni waxa weeyaan haddii meel in nebigu sal lla lay uu weyddiiyo oo tafaasiil weyddiiyo oo ruuxa sii warsado meel u baahnayd hadduu ka aamuso oo isagoon su'aalahaa sii weyddiinnin jawaab duuduuban u bixiyo waxaa laga qaadanayaa hadalka in uu markaa sidiisa uu caam ku yahay oo tafaasiishaasi su'aasheeda uu ka gaabsaday inayna xukumka waxba ka bedelayn taasaa laga qaadanayaa qaacidadaasuu marka ku salaynaya dhanka kale iyadana uu kaga deliishanaya waxa weeye wa shabbahahu nebigu wuxuu ku shabbahay biddayni dayntiina waa ku shabahay inaad ruuxa ka xajido dayn adoo ka bixinayo kaluu nebigu ka dhigay sal la lay slam ayib daynta dadku kugu leeyihiin haddii uu ruux sokeeyo oo qaraabadaado dhaxal leh uu kaa daynta kaa gudo ayaa haduu ruux shisheeyo oo waxba aadan ka dhaxaynin waxba idinka dhaxaynin uu daynta kaa bixiyo soo dayntii mar walba kaama gudbayso ya dayntii laba goorob waa kaa gudmaysaa maadaama dayntii ama mid dhaxalle ha bixiyo ama midaan dhaxalka wax ku lahayn ha bixiyo dayntii ay gudmayso nebigu kaxajintana wuxuu ku shabahay dayn buu ku saas daraaddeed waxaa kaa xajin kara sida daynta bixinteedoo kale la mid tahay ruux fog iyo ruux kuu dhow ruux dhacalka wax kuleh iyo ruuxandhacalka wax kulahayn sidaana waa washabbahahu biddayni dhankaana iyadana daliil bay ka tusamaana laga daliishanaya ayib وn بn cabasi radi alahu tacala canhuma qaala wuxuu uhi ata nabiya nabiga waxaa u yimid sal lay slam rajulu nin baa marka wuxuu yidhi ina abii aabbahay maata waa dhintay wa calayhi walxaal calayhi korkiisa uu yahay xajat lislaam islaamka xajkiisa yani waa xajkii waajibkae asalkae ruknigaa wa afa axuju ma ka xajiya canhu xaggiisa qaala nebigu wuxu uhi sal lay ara'ayta bal ka warran anna abaaka haddii aabbahaa taraka uu ka tago daynan dayn hadduu ka tegi lahaa oo calayhi korkiisa ah aqadaytahu ma ka gudi lahayd canhu xaggiisa qaala wuxuu uhi nacam rasuulku wuxu uhi sal lay slam faxajuj ka marka can abiika aabbahaa rawahu daaraqutni baa wariyey kadalika anasaa'i ibnu jaaruud iyo ibnu khusayma soo saaray lafdi kale ku wariyeen waana xadii xasan awa ah xadiistaas marka masalada laga faa'iidaysanayo oo in ruuxii ama xajka kari waayey oo tabar u waayay ama isagoo lagu leeyahay dhintay ama nadar ha noqdo ama xajkii asalka ha noqdo in laga xajin karo ruuxa ka xajinaya ama qaraabadiisa ha noqdo ama ruux shishe ha noqdo inay masaladu sidaas tahay baa waxaa qaba jumhuur ahlicilm culimmada badankood sidaasay qabaan ayagoo deliishanaya axaadiista iyada waxaa la isweydiinayaa laakiin haddii ruuxii xanuunsanayay maalan xanuunkiisana lagu sheegay inuusan rajo lahayn xajna ku waajibay sidaas dad ku diray oo laga soo xajiyey yaa hadhow bogsooday waaba ka kacayba xanuunkii ma xaj labaad baa laga rabaa mise kii hore unbaa xajkiisa ah meeshaas isku khilaafayaan ayib in badani waxay leeyihiin xajkii hore kuma fillee xaj cusub baa laga rabaa oo maxaa dhacay cudurkiisii markii horeba laysmoodsiiyey inuusan rajo lahayn ismoosiintaana wax lagu dhisay baa waxaa soo baxday inay khalad ahayd mar hadday wixii wax lagu dhisay soo baxday inay khalad ahaydna hadde xajkii lagu dhisayna sidaa ku tegi maaya soo xajiyay leeyihin qolyo kaleeta waxay leeyihiin alimaamu axmed iyo isxaaq ibnu rahwiya baa waxay leeyihiin hal xaj unbuu ilaahay ruuxan ku lahaa halkii xajna waa laga soo xajiyey markaa laga soo xajinayana waxay mar ay shareecadu u ogolayd in laga soo xajiyo haddii la yidhaahdo markan uu bogsooday xaj labaad ha la saaro laba xaj isagoo lagu waajibay bay noqonaysa hareecadana taa laguma yaqaana xajku marunbu waajiba ayb sidaas daraaddeed baa waxay leeyihiin soo celin maayo wixii dambe uu la imaa waa sunne xajkiisii waajibka waa kaa laga xajiyey halkaasay marayaan waa ra'yi marka culimmadu ay ku kala masale ay ku kala ra'yi badalan yihiin wey macnaha shawkanina ra'yigan dambuu rajaxaya imaam axmed iyo ay marayaan baabu ictibaari الzaadi wاlraaxila wuxuu baabu yahay ictibaaru الzaadi waayaan dambe aad baa loo isticmaalaa masaladan istinaabada oo in ruux iga soo xaj la yidhaahdo laakiin siday culimmadu tilmaamayaan waxaa ka soo baxay in kaxajintiiba ay nooc ganacsiga iska noqotay oo rag baaba uun sugaba markii xajku xilligii soo gelahay kadibna waxay noqotayba in eh, la gorgortamo oo hanti laysu gaadho oo baashu ay sanad baqaaliyowdo oo suuq baa ka soo baxay meesha iyada ah, culimadu marka waxay leeyihiin ruuxa xajka uu ku bixiyey xolo la siiyey darteed xajna kuma talagashanayn qorshihiisana ma ahayn niyana uguma jirin laakiin inuu xoolaha ku helo bas abuu xajinaya oo ganacsibu wixiiba u bedelayba kaa isaguna xaj leh kuu ka xajinayana xaj male bay dheh sababt maxay tahay leanna waxa way asalka acmaasha maxaa asal waa innama alacmaalu binniyaat ah. ruuxii niyadiiba hadduu halleeyo oo xooladoon yahay heete xajkaas seebu xaj ku noqonay wax jiraba meehe wabitaali mar hadduusan wax jira noqone kii xajiyeyna uma sugna kii laga xajiyeyna waxba allahuma xoolihiisa hadday sadaqa unu noqonayaan lama yaqaano iyo meelay mari doonaan marka waa arrin runtii aad iyo aad haddana u jirta halisteedana in lagu baraaruga u baahan yacni waxa weye ruuxa markuu ka soo xajinayo waxa weye ruuxu xaj buu rabaa niyadiisuna waa lilaah xoolo ujeedna ma aha intanna wuxuu ka dhiganayaa kaalmuu ka dhiganaya niyadiisa asalkuna waa xajka ee waxoogaaga xoolaha maaha markaas niyada xoolaha iyo waxoogaagu waa tabac ee maqsuud asli a maaha dhib male markaasoo kale ka laga soo xajiyey haddii isagaa meel xun wax mariyey see la <laughs> ya ilaa waxaan markuu xajku asaxo shuruudiisa helo yaa sidiisaba ajirkiisa laga heli hadduu garanayo ay caddaato uun xoolihiisa weydiisan karaa war xajna maad iga soo xajinin xoolihiisii waa dhihi karaa laakiin dee muxuu ahaaye sidii lagu fahmilaaba adag baabu ictibaari الzaadi wاlraaxila wuxuu baabu yahay sahayda iyo gaadiidka ictibaarintiisa meeshaasi waxaa laga hadlayaa nusuusta qur'aanka iyo sunnaduba waxay ku xidhay xajka waajibidiisa karaan bay ku xidhay walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istataaca baa layidhi ciddii kari karta wakadalika xadiista nebiga sal lay slam man istaaaca ilayhi sabiilan waa kii nebigu ur sal lay slam iyadan marka istiaacuu ku xidhan yahay nusuusta wax kastoo waajibaadkao dhan baa istiaacada ku xidhan laakiin xajku si khaasaa isaga mar walba loo dabadhigaa ciddii kari karta marka karidda ama awoodidda daabitkeedu muxuu yahay daabidka waxa haddii haddii la waayana la dhihi karo ma kari kartid maxaa daabit u noqon kara halkaa way masalada laga hadlay in badanoo markaa culimmada ka mid ah waxay qabaan ruuxu hadduu sahaydiina helo gaadiidku meeshu ku tegi lahaana helo intaa weeyaan waxa laga hadlayo istidaacadu waa intaa marka ictibaaru zaadi waalraaxila halkaasay soo galaysaa baabkaasay ku imaanaysaa can anasin radi allahu tacala canhu can ilnabiy sal ly wuxuu ka warin fii qowlihi caza wajalla ilaahay odhaahdiisa uu yidhi man istataaca ilayhi sabiilan aayaddaasi tafsiirkeeda ayuu wuxuu ka yidhi qaala wuxuu yidhi anas qiila waxaa la yidhi ya rasuul alla rasuulka ilaahayo sabiilu jidku muxuu yahay man istataaca ilayhi sabiilan jid ahaan ruuxii u kari karay aayaddu tidhiye jidku muxuu yahay baa la weydiiyey qaala wuxuu yidhi azzaadu waa sahayda waalraaxilatu iyo rarooyda neefka xoolaha geela ehe ruuxuu safarta ku maray uu raranayo rawa daara qutni baa wariyey wakadalika xaakim iyo bayhaqi baa soo wuxuu leeyahay saxiixun calaa sharti shaykhayn dahabi baa ku waafaqay labadoodaba waxaa radiyey alxaafid ibnu xajar calayhi raxmatullah oo wuxuu leeyahy xadiidka sanadkiisa waxaa ku jira nin la yidhahda cabdulahi bnu waaqid alxaraani ayib oo abu xaatim iyo hayrkiiba ay isla kaa laftiisuna sheekh albaani caleyh raxmatullahi ku daciifiyey oo ku cileeyey xadiidku waa daciif cillada labaadee uu qabaayo wax weeyaan sida imaamulbayhaqi uu tilmaamayo cillo labaadoo irsaalana wuu qabaa saas daraaddeed ma sugna wacan ibni cabbaasin radi allahu tacaala canhuma ana rasuulalahi sal lay slam rasuulku qaal wuxuu yidhi azaadu sahayda iyo waraaxilatu raroydu yacnii wuxuu ka wadaa qowlahu tacaala man istataaca ilayhi sabiilan azaadu sahay weeye waraaxilatu iyo raroy maxay tahay yacnii wuxuu ka wadaa qowlahu tacaala man istataaca ilayhi sabiilan istiaacada iyo jidku waa sahay iyo raaxila rawa ibnaaja baa isagana sanadkiisu waa daciif waxaa ku jira cumar ibnu cataa ibnu waraad nin la yidhahdo oo daciif ayib saas daraaddeed ma sugna xadiikan xadiiu zaadi waalraaxila turuq aad u fara badan buu leeyahay ariiqyo badan badan buu ku soo arooray turuqdiisu kulligeedna waa wada daciif way badan tahay daciifna ha wada ahaato laakiin ma isxoojinaysaa siday culimmo badan qabaan waxay leeyihiin isma xoojin karto tariiq walba dacfigiisu waa oowaa adag yahay saas daraaddeed waxba iskuma biirin karto waxaa ka mid a ah raggaas alxaafid ibnu xajar cabdilxaq alishbiili ibnu lmundir sheekh albani hayrkoodba waxay leeyihiin uruqdiisu isma xoojin karto wabitaali xadiisku bijamiici turuqihi waa daciif ariiqa ugu roonee ugu fiican waa ariiqa xasanulbasri ee mursalka ah waslintiisuna waa wahmi buu leeyahy xaafid ibnu xajar warka soo uruuriyo xadiiu zaadi waalraaxila bijamiici turuqihi waa daciif mana kabmayo saasaa xoog badan ayb masaladaasi markii xadiis ahaan ay daciif u noqoto wixii ku soo arooray uu daciif noqdo waxaa soo baxaysa xadiiska qur'aanka iyo sunnadu karitaan in jid ahaan xajka loo kari karay shardi ka dhigtay sahaydii iyo raaxiladii xadiiskii ku yimidna daciif buu noqday istitaacada marka maxaa u noqon kara daabit halka waxaa ka soo baxaysa mar sahayda waa laga maarmaan mar waxaa dhici karaysa inuu ruuxu xajka meeshii laga xajinahayaba joogaba oo meeshuuba degan yahayba saas daraaddeed waxaa laga yaabaaba inuusan sahay badanba u baahnayn gaadiidku laazim ma ah oo dadko dhan dee gaadiidkuma laazimayo mid baa lugayn karaoo lug ku tegi karaa midbaaba meeshaba ka agdhowba iyadana laazim maaha karitaanka marka midbaa kari karaoo heli kara sahaydiina heli kara gaadiidkiina heli kara laakiin dariiqu uusan aamin ahayn waa ama naftiisa u ama xoolihiisa u baqaya sooma marka istiaacada man istaaaca ilayhi sabiilan in la ilaaqo oo takhtalif biikhtilaafi alashkhaas wa biikhtilaafi alazmina way kala gedisan tahay ruuxba karaankiisu waasi zaman walba karaanku waa kala duwan yahay wahaakada muxuu ahay in sideeda loo daayo mooye in la yidhaahdo waxaa laga wadaa uun sahay iyo gaadiid labadaba qaar heli karaa jira oo haddana ayna ku laasimayn waajib ku noqonayn labadaba qaar aan heli karin baa jira oo uu laazim ku noqonayo waa dad aan sahayna uma baahnayd gaadiidna uma baahnayd waaba joogtaa meeshaad joogtaa meeshaad joogtaa saasoo macana ayib marka saasaa sax baabu rukuubi lbaxri lilxaj wuxuu baabu yahay badda oo la fuulo lilxaji xaj dartiina loo fuulo ilaa an yaqliba inuu eh, mxuu ahaayey haalib eh, noqdo calaa dannihi ruuxa malihiisa korkeeda inuu u haalib noqdo mooye alhalaaku halaagsamid bihi uu badda ku halaagsamaya yacni haddaad xaj u socoto badda ma mari kartaayoo gaadiidka aad xajka u raacayso doomo iyo maraakiib iyo ma ka dhigan kartaa ayib wuxuu leeyahay haa allaahuma hal mar baan la oggolayn waa haddii malahaaga ay u badato oo aad u badiso sida aad malaynayso inaadan ka samato samatabaxaynin ood ku halaagsamayso badda haddii malahaagu saa u bato badda mari maysid xaj xataa u mari mayso nafta adaad badbaadsani saasuu ka wadaa wuxuu leeyahay baabu rukuubi albaxri badda fuulitaankeedu baab bu yahay lilxaji xaj dartii loo fuulo oo yani waxa weyaan doomaheeda la raaco ilaa an yaqliba inuu haalib noqdo mooye calaa dannihi malihiisa korkiisa oo ruuxu malihiisa u bata mooye alhalaaka halaagsamid ilaa an yaqliba calaa dannihi alhalaaku bihi badda inuu ku halaagsamayo inay malihiisa u bata an cabdilaahi bni camrin qaala wuxuu ihi qaala rasul lahi sl lay slam rasuulku wuxuu yidhi laa tarkab ha fuulin albaxra badda ha fuulin ilaa xaajan inaad xaaji tahay mooye aw muctamiran mid cumraysanaya ama inaad mid xaj u socda ama cumro u socda tahay mooye ow amase haaziyan inaad tahay mid duulaya fii sabiili lahi jidka ilahay ku duulaya caza wajal ama jihaad iyo dagaal iyo haswi baad u socotaa fain maxaa yeele faina taxta albaxri hoosteeda waxaa ahaaday naaran dabba wa taxta naari naartaa badda ka sii hoosaysana hoosteeda iyadana waxaa baxran bad kala ah yani baddiinnan dabbaa ka hooseeya dabkaana bad kala kasii hoosaysa rawahu abu daawuud baa wariya xadiidka wa saciid mansuurna way wariye fii sunanihimaa labadooda sunan bay ku wariyeen waxaa kaloo soo saaray xadiidka bayhaqi xadiikuna waa xadii daciif ma sanadkiisu maxaa yeelay wuxuu xilladiisu waa jahaala iyo idraab ah, waa mudarib sanadkiisana majhul baa ku jira labadaa ciladood buu daciifu yahay saas daraaddeed baa waxaa daciifiya alimaam albukhaari abu daawuud khaaabi sheekh albani iyo keyrkood xadiisku marka waa munkar isagoo sanadkiisuu daciif yahay buu haddana wuxuu khilaafsan yahay xadiidkii aan ku soo marnay kitaabu dahara bilowgiis oo saxaabadu inay badda mari jireen innaa narkabu albaxra wa naxmilu macna alqaliila min almaa rasuulka ilaahu baddaan marnaa oon fuullaa biyo yarna waan qaadannaa weysaan u baahannaa cabbitaanna waa u baahannaa badda ma ku weysaysan karnaa biyaheed xadiiskaad garanaysaan marka kaasuu khilaafsan yahayo inay badda mari jireen ayagoon jihaad haswina u soconin hawlo kalena u soconin marka xadiisku almuhim waa daciif waa munkar wa can abi cimraan aljawniha qaala wuxuu ihi xadaanii waxaa ii warramay bacdu asxaabi muxamadin sal ly waslam nebi moxamed saxaabadiisii qaarkood baa ii warramay waawnaa walaal hazawnaa annagoo duulay naxwa farisin faris xaggeeda annagoo ku duulay yani ardulfurus annagoo duulaan u aadnay baa saxaabada qaarkood ii warrameen buu qaala wuxuu yidhi bacdigaasi wuxuu yidhi qaala rasuululahi sal lay slam rasuulku wuxuu yidhi man baata ruuxii barya fawqa beytin guri korkii sadxiga kore waa sadxiga guriga sare ruuxii barya beydkaasoo laysa lahu uusan u sugnaanin ijaarun wax celiya wixii ka soo dhacaya ijaarka waxaa la yidhaahdaa meesha sadxiga kore ee guriga dhinacyihiisa dhismo yaroo ama dhagaxa ama wuxuunoo lagu wareejiyo oo wixii kasoo soo dhaci lahaa celin wixii ka soo dhici lahaa celinaya kaasaa la yidhahdaa ijaar la yidhahdaa marka sadxi kore ruuxii barya sadxigaasoo aan lahayn darbi celiya ama shay celiya hadduu soo dhici rabo hee oo fawaqacasaa ku soo dhaca intuu seexday meeshiina wax celiya ma laha waa gelgelimaystay uu soo dhacay uu galgashoy habeenkii markaa soo dhacay isagoon isogeen ayb fawaqacasaa ku soo dhaco fa maata dhinta faqad bari'at way ka beri noqotay minhu xaggiisa addimmatu cahdigii iyo allah ka beri noqday waman rakiba ruuxii fuula albaxra badda fuula cinda irtijaajihi markuu kacsan yahay cinda irtijaajihi baddu markay kacsan tahay fuula oo fa dhinta beri aad way ka beri noqotay minhu xaggiisa adimmatu cahdigii iyo ballantii aliya ammaankiisii baa ka beri noqday rawa axmed baa wariye wakadalika xadiiskan waxaa soo saaray bukhaari fi ladab almufrad bayhaqi fi shucab iyo kayrkoodba waana daciif meeshaasi waa la jabi lahaaba hadduu sugan yaho dad baaba ku nool soomaa oo xilli walba un ku dhammaada ama ka samata baxa ama noloshooduba ku jirtaba marka haddii la yidhahdo bad kacsanba haddaad fuusho ood saa ku dhimataba beri baa lagaa meesha hawl badan baa soo kordhilah laakiin alxamdullah waa daciif xadiisku ma sanadkiisu wuxuu ku wareegayaa nin la yidhahdo zuhayr ibni cabdillaah oo majhuul ah shawaahid buuse leeyahay dhammaanteed wada daciif waxba ku biirinayn marka labadan xadiisba ma wabitaali badda in la mari karo xaj iyo cumro iyo dana kaleba loo aadi karayo waxay baaqi ku tahay cala albaraa' alasliya axaadiis badanoo tilmaamaysana waa jirtaa oo kaa hadda aan sheegayna uu ka mid yahay oo muxuu ahaaye keliya ruux duulahaya iyo ruux xaajiyo muctamar keliya meehe danahoo kale oo dhan baa loo mari karaa laakiin ruuxu hadduu naftiisa halaag uga boqo oo danniga qaalibkiiyo maluhu u bato inuu ku halaagsamayo markaasoo kale lama ogola taa nusuus kale iyo cumuumaad kale laga faa'idaysanaya saas man baabu nahyi reebitaankiibuu baabu yahay kaa aan ruuxu inuusan naftiisa khatar gelinin ah, in nafta bilaash lagu khatargeliyo nusuus badanoo tilmaamaysaa jirtaan sheegnay saas daraaddeed soomaalidan unbadaha isku guraysay baaba'aysaa ee meeshii shalay boqolaal ku dhinteenun haddana jiidhaha ayay ku baaba'ayaan mukhaalafo sharci ay marka horgalayaan mukhaalafo sharciga ah, wax qasba iyadoon jirin sax ruuxu risiq ha oo nolol ha raadsado laakiin naftiisa inuu khatar geliyo maaha meeshii nafta loo baqayo ay haalib tahay inay ku halaagsamayso waa in laga badbaadiyo laga ilaaliyo baabunahyi reebid wuxuu baabu yahay annahyi reebid can safari lmar'ati haweenayda safarteeda safrideeda la reebo lilxaji xaj dartii ay u safarto wa hayrihi iyo xaj waxaan ahaynba ilaa bimaxramin inay maxram wadato mooye ayb tanna waxay soo gelaysaa istiaacada iyo karitaanka xajku shardiga looga dhigay haweenta maxramkeeda inay cid maxrama la socoto ma shardi bay u tahay oo xaj kuma waajibaya miyaa ilaa ay maxram hesho mise shardi ma ahee iyadoo maxram la'aanay xajin kartaa shardi haddii la yidhahdo ma shartu wujuuba mise waa shartu sixa ma waxay shardi u tahay maxramku waajibidda xajku ku waajibaya mise wuxuu shardi u yahay maxramku xajka asixidda uu ka asaxayo waa laba maslo way kale tan dambana looma badno qolada qabta xataa inuu maxramku sharti u yahay mxuu ahaay xajinteeda waxay leeyihiin waa shartu wujuubo wuxuu uun diidayaa waajibnimada laakiin hadday sidaa ku tagto inay dembi gashay xajkuse waa ka asaxayaa bay leeyihin marka laysa shartu sixa cindahum wainamaa shartu wujuub way kala duwan yihin macnaha maxramka la yidhaahdaa oo fuqahadu u yaqaanaan cidda la leeyahay mxuu ahaayey waa inuu raaco oo xajka geeyo oo maxram sidiisaba la yidhahdo shareecadu taqaano waxay yidhahdaan man xaruma calayhi nikaaxuha cala ata'biid bisababin mubaaxin lixurmatiha saasay yidhahdaan maxram waxaa la yidhaahdaa waa cid eh, haweentaa guurkeedu uu xaaraam ka yahay xaaraamnimadaasna ay abadi tahay sababta in guurkeedu xaaraam ka noqda keentayna ay tahay sabab mubaaxa waxa loo yeelayna ay tahay xurmadeeda darteed intaasoo qaydbaisdabadhiga markay leeyihiin guurkeedu waa inuu xaaraan ka yahay si abadiyana xaaraam uga yahay waxay meesha ka saarayaan ee eh, haweenta aad qabto walaasheed ama eeddadeed ama habaryarteed maxram uma ma guursan kartid guurkeedu waa ka kaxaaran soo maa guurkeedu waa ka kaxaaran oo gabadh iyo dee walaasheed islama guursan kartid gabadh iyo habaryarteed ama eeddadeedna islama guursan kartid laakiin ma guursan kartid oo xaaraan bay kaa tahay ma weligaaba ya maya waa intaad iyada wada joogtaan waa haddaad iyada kala tagtaan walaasheed waad guursan karta habaryarteedna waad guursan karta eedadeedna waad guursan karta sooma marka marba hadduusan guurkeeda kaa xaaraamta noqday uusan abadi ahayn oo uu mu'aqat yahay kaasi maxram uma saas daraaddeed xaaskaaga walaasheed iyo habaryarteed iyo eedadeed maxram uma tihid mar uun waad guursan kartaa sooma taas taasay ula jeedaanoo shardigaas qasadku waa ka bisababin mubaaxin markay dhaheenna waxay ka wadaan haweenta loo galmooday bishubha loogu galmooday si khalad ah ayaa loogu galmoodo iyadoo la moodahayo iyadoo aad xaaskaagii moodayso ayaad u galmoodsa marka waxay leeyihiin weligaa oo dambe ma guursan kartid xaaraan bay kaa gabadheeduna xaaraan bay kaa tahay laakiin sida ha kaa noqotee muxuu ahaayey e, e, e, sababta ay xaaraanta ku noqotay oo galmada lagu sameeyey ama ahayn galmo xalaal oo shareecada ogoshahay ma ahayn soo yani haddoo kale waxaa laga yaabaa inay iska adagtahay laakiin fuqahadu waxay sheegaan siyaabo badan bay ku suroobi karta haweenay reerkaagii intaad mooddo intaad mxuu ahay aad ka dhammaysato un mar dambe aad tidhaa ah, wal reerkaygii ma ahayn iska suroobi kartaa bay dhaha siyaabo badan bay u suroobi kartaa marka waxaa la yidhahda almawtuu'a bishubha la yidhahda haweenta aad sida khalka khaladka ismoodsiiska ugu galmootay guursigeedu xaaraan buu ka yahay soo gabadheeda inaad guursatana xaaraan bay kaa laakiin sababta uu taxriimkaasi ku yimid sabab mubaaxa maaha sidaas daraaddeed maxram uma tihid ugu ahayn ma guursan kartid cala ta'biid weligaa ma guursan kartid iyada laakiin haddana maxram uma noqon maysid maxaad maxram ugu noqon weyday leanna sababta ay arintu ku timid sabab mubaaxa mehe waa sabab xaaraana soo ma qaydkaana saasay ka wadaan bisababin mubaaxin lixurmatihaana waxay saarayaan markay leeyihiin lixurmatiha waxay saarayaan haweenay xaaraanka ah guurkeedu weligaana aadan guursan karin laakiin xurmad darteed meehe waxa weye waa sabab kaloo halkaa waxay saaraan haweenaydii xaaska ku ahayd ee aad zinada ku tuhuntay ama zinada ku dhacday ee tilicaanku idin dhex maray maxkamadda intaad tagteen aad daaraha martay inay zinaysatay kadibna kala diray sidaasay xaaraan kaaga noqon abadanna ma guursan kartid soo laakiin lixurmatiha mayna ku xaaraamoobine lisabin akhar wa mulaacanay ku xaaraamowday taana maxram kuu noqon maysa weligaa ma guursan kartid laakiin maxram uma tihid wixii ka soo hadhay baad maxram u tahay wixii maxram ka soo hadhay baad maxram saas ayb zawdkaa soo gelaya maxramka marka وcan ibni cabaasin radi allahu tacala canhuma anahu isagu samica wuxuu maqlay annabiya nebigu maqlay sal lay waslam oo yakhtubu khudbaynayo yaquulu leh laa yakhluwanna yuusan la gooni noqonin rajulunin bimra'atin haweenay yuusan la cidloobin meel ay xumaanay ka dhici karto yuusan na ku keliyaysanin waay ayib waa ijmaac inay xaaraan tahay maxaa yeele shaydaan baa saddexaynaya ilaa walxaal macaha la jirankeeda duu maxramin mid maxram u saaxiiba uu qaraabadoodii qaraabadeedii inay la joogaanba mooye walaa tusaafir yayna safrin almar'atu haweenaydii ilaa maca dii maxramin nin maxram u saaxiib ah oo maxaarimteeda ka mida inay la jirto la socota mooye fa qaala rajulun nin baa wuxuu yidhi faqaama waxaa istaagay markuu hadalkaa nabigu yidhi haweenayyayna safrin maxram la'aan nin baa istaagay faqaala markaasa wuxu uhi ya rasul rasuulka ilaahayo inna mra'atii haweenaydaydii xaaskaygii kharajad waa baxday xaajatan iyadoo xaj u socota wa wainii anigana uktutibtu waa lay qoray fii qaswati kada wa kada duulaan hebel baan ku qoray yacni ciidan meel ku duulahaya baa magacaygu ku jira xaaskaygiina xaj bay u baxday ha aduguna hadda waxaad leedahay haweenay maxram la'aan yayna bixin maxaa talaa qaala nabigu marka wuxu uhi sal lay slam fanaliq tag oo fa xuja xaji maca imra'atika xaaskaaga la jirankeeda xaji dagaalkii iyo duulaankii baa laga soo reebay xaaskaaga rac baa laydhi kac ka dabata sidaasuu kula soo xajiyay ayib xadiiskaas waa xadiiska ay deliishanayaan culimmada qabta in uu maxram la'aan ayna haweenaydu xaj aadi karin xajkaasi xaj waajib haba noqdo waana sida iطlaaqa xadiidka laa tusaafir ilaaqiisa sida laga qaadanaya waa fahamka saxaabiga ee nebigu taqriiriyeyna wuu ku tusayaa oo nebigu markuu safarka itlaaqay saxaabigu wuxuu u fahmay xataa xajku inuu soo gelayo waa ka keenay haweenaydii way baxda xaj bay aadday muxuu u fahmay marka safarka laga hadlayo inuu xajka waajibkiina soo gelayo sidii uu u fahmay markuu nabiga ugu sheegayna nebigu waa taqriiriyey sal ly waslam sidaas daraaddeed waxaa daciifo aad u tabar daran in la yidhaahdo safarka laga hadlayo xajka waajibka isagu waa ka baxsanya lanna isla meesha nafteedii buu nabigu ku taqriiriyey fahamka ah xajka waajibkii inuu safarkaasi maxram la'aan aan bannaanayn inuu galayo fahamkaasi nabigaa taqriiriyay sal lay waslam saxaabigaa fahmay nebiguna sal lay waslam sidii buu u taqriiriyay oo waa kaas yidhi xaaskaaga racyi an ibni cumar radi allahu tacala canhuma qaala wuxu uhi qaala rasuullah sl lay slam rasuulku wuxu uhi laa tusaafir yaysan safrin almar'atu haweenaydi yayna safrin alaaatan saddex saddex beri saddex habeen ilaa walxaal macahaa la jirankeeda duu maxramin mid maxram u saaxiiba uu yahay mooye muttafaqun calayh yacni axaadiistu way ku kala duwantahay waa arki doonnaaye xadiiskan hore ee hadda ibnu cabbaas riwaayadan hore ayaa waxaa deliishaday alimaamu axmed waa wajhi shaaficiyadu sidoo kale ay leedahay imaamu shaafici wuxuuna qabaa sideedaba haweentaa inuusan xajba ku waajibaynin ilaa inay maxram hesho mooye saas daraaddeed maxramku waa shartu wujuub cinda imaami axmed wa bacd alculamaa waajibba ku noqon maayo hadday cid kaxaysoo maxrama weydo xoolo kasta hadday leedahay oo si kasta duruufta kale ugu saamaxayso waxba kuma laasimayaan xoolaheeda ama iska sadaqaysato ama si kale u danaysato laakiin xajba kuma waajibay xadiikanay asal ahaan daliishanaya waxay ku darayaan hadday tagto oo sidaa ku xajidana iyadoo maxram la'aana ay tagtana waa caasiyad oo waxay jabisay nahyigii nebiga salawatu rabbi wasalaamu caleyh wabitaali mukhaalafo sharcigii ku dhacday laakiin haddana waxay u badan yihiin mukhaalafadaa haba ku dhacdee hadday sidaa ku xajida xajkeedu waa asaxaya lianna waa masalada loo yaqaano aljiha munfaka jihat lmri wa jihat nahyi waa kala duwanta jihatulmri oo xajkii lays amray ah iyo jihatunahyi oo maxramka ku saabsan waa laba jiho wayna kala fakisan yihin yani waxa masalo tafaasiisheeda laho kutubta usuulka lagaga hadlo sidaas imaam axmed iyo keyrkiisa qaba laakiin jumhuurtu waxay qabaan in aynan loo diidaynin oo soo xajinayso sidaas ayaa waxaa qaba inay soo xajin karto oo ay xajka aadi karto imaam maalik iyo shaafici culimmada qaarkoodna way rajaxayaan waxay leeyihiinse waa inay nafteedana aamin u tahay dad aaminana ay helayso hadday rufqa dad ay la rafiiqdo oo wanaagsan ay helayso aaditaankiisa aaditaankiisiiyo kasoo noqodkiisana ayna nafteeda u baqaynin way soo xajin kartaa bay leeyihin waa imaam shaafici iyo maalik yaa qaba culimmadii qaar ka mida oo waxay deliishanayaan adilo kale deliishanayaan xadiistanna inay ka jawaabaan bay isku dayaan oo waxay leeyihiin xadiistana waxay ku saabsan tahay qaarkood waxay leeyihiin xadiiskan ah wuxuu ku saabsan yahay wixii aan waajib ahayn xajka waajibka ah maya laakiin Eh, safarada kale ay ku saabsanta laakiin waxaa diidaya eh, mxuu ahaayey fahamka noocaasa waxaa diidaya xadiidka akhirkiisa iyo eh, su'aasha saxaabiga iyo jawaabta nebiga sal lay slam waxaa kaloo deliishanayaan xadiid kale oo imaamu bukhaari caleh raxmatullah soo saaray xadiida cadiy ibni xaatim oo marfuuca oo uu nebigu leeyahay waxaa dhow inay soo baxdo haweenay gaadiid saaran oo xiiro ka soo baxdo meesha la yidhaahdo iyadoo baydka ilaahay u socoto wax la socdana uusan jirin Ah, ammaanka dhici doonu marka nebigu ka warramay marka waxay leeyn xadiisku wuxuu sheegayaa haweeney xiiro ka soo bixi doonto oo keligeed xajka u socoto oo wax la socda uusan jirin waxyaalahay daliishanayaan baa ka mid laakiin taana waxa lagaga jawaabaa hadde nebigu wax dhici doonuu ka warramay waxyaalaha mustaqbalka ee imaan doona nebigu uu ka warramana macnaheeda kuma tusayso inay bannaan inaysan bannaanayn toona waxyaala dhici doonoo calaamaaduu sheegi laakiin calaamadaasi inay bannaan tahayna waa suroobi kartaa inaysan bannaanaynna waa suroobi kartaa ee nebigu wuxuu miaalinaya sida islaamka u faafi doono amniga loo heli doono taasuu miaalinaya ee ma ahayn xugum sharciga inuu taqriirinay adigu masaladu waa masalo akhdi iyo raddi leh ee culimmada qabta waxaa ka inay bannaan tahay hadday helayso oy dad wanaagsanna helayso qolyaha rajaxaya waxaa ka mida shekhulislaam ibnu taymiya oo waxay leeyihiin ciladaa mafhuuma ciladaa la fahmi karaa waxa haweenta loogu diiday maxram la'aan inay safarto ammaankeedaa loo baqayaa iyada in xifdigeedaa la rabaa haddiiba ciladii cilo la fahmi kara ay tahay ammaankeedii haddii uu dhibaato uusan ku jirinoo xifdisan tahay markaa dee wax loogu jeedo meesha kuma jira masaladu masl waa akhdi iyo raddi leh laakiin xadiidka asalkiisa iyo daahirkiisa in baaqi lagu ahaado oo madhabka imaam axmed ah wax dhaama ma jiro ah, oo la yidhaahdo maxramulaan haweentu ina safra waase masale khilaafiyaho eh, mxuu ahaayey eh, aan inaad eh, ra'yi jasmiso oo lagugu wada raaca ayna sahlanayn sida hadda lagu camalfalana waa musida qaarna culimmadu waa banneeyaanoo dumarkuwak waa iska yaacay qaarna waa ku aad adag waa diidan yihin madaahib kalea oo kala qaadaysa haweenta habarta ah ee duqda ah iyo gabadha dhallinyarada gabadha dhallinyarada ee dhabankeeda ishu qabanayso taaha loo diiday dheh laakiin midda duqdee da'da ah waxa weysanayaba ma jira hala fasaxo qolaa ku soo baxda waxay yidhahdeen qaacido waxaa jirta la yidhaahdo likulli saaqitin laaqit ah. yacnii wax kastoo dhacay mid qaataa jira marka habarta mid la da'aa jira macnuhu waa habarta oday la da'aa jiro midaa dhacday isagu qaadani marka waxay dhheen tafriiqa noocaasa ah in la kala qaadaayo daliil ma leh warkaas ka bax ama ha loo wada banneeyo ama ha loo wada diido laakiin kala qaadqaadkaas waxay leeyihiin mxuu ahaay adu waa iska ijtihaadiya wacan abi saciidin radi allahu tacala canhu ana nabiya nebigu sal lay slam naha wuu reebay an tusaafira inay safarto almar'atu haweenaydii masiirata yowmayni laba maalmood meel loo socdo aw leylatayn ama laba haween ilaa wlxaal macaha la jirankeeda zawjuha ninkeedu uu yahay aw mase duu ama mida xarum saaxiiba uu yahay mooye muttafaqun caleyh wfii lafdin lafdi kale waxaa ku sugan qaal wuxuu ihi nabigu sal lay slam laa yaxilu xalaal ma aha limra'atin haweenay oo tu'minu biاllahi walyowmi اlaakhir allah iyo maalinta rumaysan xalaal uma aha an tusaafira inay safarto safaran safar safarkaasoo yakuunu ahaanaya alaaata ayaamin saddex beri iyo fasaacido wixii ka badan ilaa wlxaal macaha la jirankeeda abuuha aabbaheedu yahay mooye aw zawjuha ama ninkeedu yahay mooye aw ibnuha ama wiilkeedu yahay mooye aw ahuuha ama walaalkeed la jirankeeda yahay mooye aw amase duu mid maxram u saaxiiba inuu la jirankeeda yahay oo minha xaggeeda maxram u saaiiba uu minha rawahu ljamacatu baa warisay ila albukhaariya wanasaaiya u fiirsada riwaayaadka xadiidka hore wuxuu yidhi meel laba beri loo socdo ama laba habeen loo socdo xadiikanna wuxuu yidhi meel saddex beri loo ka soco an abi hurarata can nebi sal lay slam nebigu ka warin qaala inuu nebigu yidhi laa yaxilu xalaal maaha liimra'atin haweeney oo tusaafiru safrays masiirata yowmin waleyla habeen iyo maalin meel loo socdo ilaa walxaal macaha dii maxramin ilaa maca dii maxramin mid maxram u inay la safarto calayha korkeed maxram ah. muttafaqun caleyh wa fii riwaayatin waxaa ku sugan masiirata yowmin maalin meel loo socdo wa fii riwaayatin waxaa ku sugan kale masiirata leylatin hal habeen meel loo socdo wa fii riwaayatin kale waxaa ku sugan laa tusaafir imra'atun haweenay ma safarto masiirata alaaata ayaamin saddex beri socodkood meel loo socdo way ilaa maca dii maxramin rawaahunna waxaa wariyey axaadiistaasoo dhan ama alfaada axmed oo muslim baa wariyey marka way iskhilaafeen soo maha habeen keligii meel loo socdo maalin keliya maalin wada jira loo socdo laba beri saddex beri inta u badan wa fii riwaayatin waxaa ku sugan oo liabi daa'uuda u sugnaaday bariidan hal bariid meel bariid ah bariidku waa yani maqaayiistii masaafaadka lagu qiyaasi jiray mid ka mid ah hadda maqaayiista casriga marka loo bedelo bariidku waxa weeyaan waa ilaa kilomtr qiyaasteedakilomtr meel jirto laakiin lafdada bariidka dhahaysay waa lafda shaad oo daciif waxa ugu yar ee sugan waa habeen ama maalin riwaayaadka yacni masaafada ay xaaraanta ka tahay safarku masaafatul qasriga ay culimmada qaarkoodna u yaqaanaan masaafadaas baa muran badanay ku jiraa ma saddex beri meel lugtu u socon kartaa oo xaaraantu ma halkaa markay aadaysaa ma habeen iyo maalinba ma maalin keliya meel loo socon karaa ma ka yarbaa ma ka badanba riwaayadka iskhilaafeen hadday riwaayaadku iskhilaafeen culimmada qaarkood waxay qabaan badankood sida xaafid ibnu xajar uu leeyahay in lagu camalfalo yani ilaaqu safar mutlaqu safar imaamu nawowina saasuu rajaxaya maadaama taqdiiraadkii iyo ay isu keeni waaya riwaayadku iskhilaafsan yihiin in laga soo qaado un wixii safar la dhahoo dhan inay xaaraan ka tahay maxram la'aan safar maxaa loo yaqaanaa marka waxay u noqonaysaa curfiga lanna wixii maanta safar loo yaqaano masaafo hadda safar loo yaqaano waxaa dhici karta hadda kahor inaan loo aqoon soma hadda masaafatulqasrigo kale waxay u yaqaanaan shaaficiyada iyo xanaabilada iyo waa meel taqriiban kilomilojirta masaafatulqasriga waxay dhahaan ieean kilomitr iyo sagaahan kilomitirna wakhtigan hadda la joogaay hal magaalo gudaheed weyaba magaalooyinka waaweyne macnaha caalamka hal magaalaha intaa ka badan isu jirta soo marka safar looma yaqaano waqtigaana safar baa loo aqoon jiray wabittaali safar sidiisaba waxay ka mid tahay waxyaabaha aan shareecadu xad u samaynin waxaa loola noqonayaa marka curfiga wixii marka curfigaa safar loola yaqaano loo sahay qaadanoo marka waxaa la leeyahay maya maxramlaan ha safar wixii aan markaa safar loo aqooninoo magaalo dhexdeedoo iska ahoo aan markaa safar loo aqooninoo sahay loo qaadanayninoo midaana wax way safar lama yidhaahdo walow kilomitiradu haba bateen oo masaafadu haba dheeraatee macnaha halkaa in loo celiyo bay tilmaamayaan maxaa yeelay taqdiiraadka soo arooray ayaan muxuu ahay aan fadhiyin oo iskhilaafsan hada wbilahi towfiiq w sal allahuma wslm cla nabiyina mxamed wla ali w saxbi wslm